رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkeennii towxiidka baabu bayaan caddeyn la caddeeyo ayuu oo min anwaaci sixir shay oo noocyaalka sixirka markaa ka mid ah bacdamaa sixirkii aan soo ogaanay waxaa jira waxyaabo nooc ahoo ama sheeyaalo anwaacda ama nooca sixirka markaa ka mid ah qaala axmedu axmed wuxuu yiri xadaanaa muxamed ibnu jacfar ayaa noo waramay xadaanaa cawfun حدثنا حيان بن العلاء حدثنا قتل بن قبيصة عن أبيه aabihii xaggiisa wuxuu nooga waramay can abiihi annahu aabbihii samica inuu maqlay annabiya nebiga ayuu maqlay sala allahu calayhi wasalam qaala yidhi ina alciyaafata ciyaafadu waatarqa barqada waxa lagu magacaabo iyo waqti watiyarata baasaysigu intaba min aljibti sixirkay ka mid yihiin intaasoo dhan waa sixirka qaala cawfun cawf wuxuu yidhi asagoo noo fasiraaya alciyaafatu ciyaafada waa sajaru tayri shimbirkoo la sajiriyo shimbirkoo la horaro ama la buriyo la ayriyo waadarcu alkhatu waa xarxariiqmo ama qoraal oo yukhati lagu qoro fil ardi dhulka waa dadka kaahin la yidhaahdee dhulka wax ku xarxariiqa waljibtu qaala alxasan wuxuu yidhi rannatu shaytaan baa loola jeedaa ramada shaytaanka waa yaguu yidhi isnaaduhu jayidun sanadkiisu waa jayid aad buu xadiidku u sanad fiican yahay wali abi daawuud iyo walnasaa'iy iyo wabni xibbaanna fii saxiixihi saxiixiisa ayuu markaa ku wariyey almusnadu minhu ee musnadka xaggiisa ah kitaabka musnadka ayuu markaa ku wariyo xadiidku wuxuu tilmaamayaa ciyaafada oo ah shimbir la buriyo matal qofku wuxuu rabaa inuu safro sideebuu ku ogaanayaa inuu shar u yahay iyo inuu khayr u yahay shimbir meel jooguu dhagax ku tuuraya shimbirkii haddii dhinaca midigtaa uu u duulana wuu wanaajisanayaa oo wuxuu leeyahay safarkani safar khayraad buu kuu yahay hadduu dhanka biixda u haadana wuu sharaysanaya waa uu ka joogayaa sidaa darteed shimbir dhagax lagu tuuray ama biix buu u haaday ama midig soo kaasaa waxay ku shaa iyo khayr ogaan jireen waa nooc markaa sixirka ka mid ah waadaraqo daraqu waa dadka kaahiniintee waa dadka dhulka wax ku dhigdhiga faalayaal waaye dhulkay xarxariiqaan waxbay fiirfiiriyaan dadkay sharta iyo khayrka uga faaliyaan kana waa nooc sixirka ka mid ah wadiyarata waa caadiyo waa baasaysiga intaba jibtigay ka mid yihiin sixirkay markaa ka mid yihiin idan waxaa loo baahan yahay arrimooyinkaasoo dhan in markaa layska ilaaliyo baasaysigaan aad ugu badannahay bacaa waayo iyo saan waayo iyo markaan guursadaa xooluhu iga dhammaadeen iyo ayadaa naxuus ii ahayd iyo waxyaabo badan bay dadka gobolka mida ee jaahiliyiinta isticmaalaan qofkani qof inuu baasaysta ma jiro alaa inamaa taa'irukum ama waxaa la leeyaha taa'irka iyo qofka baasaysanaya waa inuu aad isaga ilaaliyo rabbiga tala saarta subxaana wa tacaala can ibni cabbaasin qaala wuxuu yidhi ibni cabbaas qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu dhahay man iqtabasa qofkii cantoobsadee darsadee qaata shucbatan qeyb oo min annujuumi xidiyaha cilmigooda ka mid ah faqad iqtabasa wuxuu qaatuu dafay shucbatan qayb oo min asixir sixirka ka mid ah zaada ha korsada maa zaada wuxuu kororsanayo hadduu wax badan ka barto cilmulfalana ama cilmiga nujuumaha wax badan oo sixir buu qaatay in yar hadduu ka qaatana in yar ayuu markaa qaatay sidaa darbaa waxaa la tilmaamayaa nujuumta cilmigeeda nooc sixirka ka mida inuu markaa yahay walaa yuflixu saaxiru xayfu ata sixiroolahana meel kasta uu joogo ma liibaano mid liibaanayaa markaa ma aha sidaa darteed ibni cabbaas wuxuu leeyahay qaala rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu dhahay man iqtabasa qofkii qaata barta shucbatan qayb oo min annujuumi cilmiga xidigaha ka mid ah faqad iqtabasa wuxuu bartay uu qaatay shucbatan qayb oo min asixir sixirka ka mid ah zaada ha siyaadsaga maa zaada wixii uu badsanaya hasii badsadee hadduu in yar ka bartana in yaro sixira ayuu bartay hadduu in badan ka qaatuu ka bartana wax badan oo sixir ah ayuu markaa bartay saasaa markaa loola jeedaa bacdamaasaa ay tahay waa nooc ama shay noocyaalka sixirka ka ayuu markaa yahay walilnisaa'i nisaa'i waxaa u sugnaa min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu man caqada qofkii gunuda cuqdatan gunud uma kabacdi nafafa fiihaa afuufa dhexdeeda faqad saxara sixir buu sameeyey waman saxara qofkii wax sixroo sixir sameeyana faqad asharaka ilaahay buu u shariig yeelay waman tacallaqa qofkii xirta shay-an shay xirsi a wixii la mid ah wukila ilayhi waa loo wakiishaa ayada waxaa kuu tartaa la yidhaahdaa ilaahay waa uga dhex baxa saa darteed qofkii shay xirta xirsi xirta dul madow xirta bir maara lugta xanuunaysa ku xirta ayadaa loo wakiishaayo loo tala saartaa oo alla wuxuu leey waadkaasa hadday ku caafimaad siin karto ha ku caafimaad siiso walinnasaa min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu qaal man caqada buu dhahay qofkii gunuda cuqdatan gunub wax gunud ah ayaa samaysay ilaa sixirkan laguu sheegaayo waa balaayo wax laysku gunguntay wasakh iyo qashin iyo erdamaa la isticmaalaa waxbay ku af afuufaan baas ah kaasay dadku ku dhibaateeyaan ilaa ilaahay uu yidhi wa min shari naffaafaati fi lcuqadi waxaan ka magan galay dheh rasuulkii allow midka wax afuufa shirtiisa gubudaha afuufa wa min shari naffaafaat fi lcuqadi gubudda dhexdooda ida man caqada cuqdatan uma nafaqa fiiha kadibna gudaheeda afuufa faqad saxara sameeyey waman saxara qofkii saxara oo sixir sameeyey dadka saxraana faqad sharaka wuu shariig yeelay waman tacallaqa qofkii xirta shay-an shay si ay caafimaad u siiyaan il ka xirta iyo wixii markaa la mid ahna wukila ilayhi waa loo wakiishaa asagaa loo kala saartaa ee la yidhaahdaa haddii aad midkaan caafimaad ka dalabtay oo rabbi aad ku kalsoonaan weysay ood noqon weysay qof ilaahay tala saarta subxaana wa tacaala waxba ha kuu taraana waa kaasaay wacan ibni mascuudin radi allaahu canhu ana rasuul allaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi alaa unabi'ukum ma idiin sheegaa mal allah waxa lagu magacaabo waxa lagu magacaabo ma idin sheega hiyo waxay tahay ayaduna annamiimatu isku dirdirka waaye isku dirdirka waayee ma idin sheega waxa laga wado ma taqaaniin alaa hooyaay alaa unabbi'ukum miyaanan idiin warami oon idinkuu sheegiin xaaladeeda mal cadhu mal cadhu cadhu waxa uu yahay hiyo annamiimatu waa isku dirdirke alqaalatu waa hadal iska qaad bayna annaasi dadka beynkooda hadalka laga kala qaado rawaha muslim baa xadiidkaa wariyey muslim baa xadiidkaa wariyey waa isku dirdirka sidaa darteed ayaa cadadu lagu magacaaba taasaa markaa la yidhaahdaa cadda waa qaal waa hadalqaad idan bacdamaa dhanka saaxiriinta aan ku jirno iyo nooc ka mid ah waa nooc sixirka kamida ah laftigeeda sidaa darteed baa qofku mar allaala marka uu hadal qaado qofkan kale hadal uu u geeyo dhibaato badan baa muslimiinta ka dhex aloosanta khaasatan sixiroolaha laftigiisa dadka ayuu qoorta isu geliya dadkuu isku dira qofaa wax ka dhumaya markaasuu leeyahay guriga ma joogtaa naag meeshaa marmarka oga leh ayaanan bar lahayn ummadda dhanweyne kaasay leedahay haa wallaahi ibnaayada saan waa san geestiisay ku leedahay dadka ku leedahay intay ku leedahay labadii qofoodee saaxiibada ahaa ee isku fiicnaa ee wanaagga ka dhaxeeyey ayaa dhibka aloosmahaya marka alqaalata alqaalatu waa hadal laga hadlo bayna annaasi dadka beynkooda dadka dhexdooda waayo walahumaa waxaa u sugnaa waa muslim iyo bukhaariy can ibni cumar ana rasuul allahi rasuulkii ilaahay sal allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi ina min albayaani fasaaxadu la sixran waa sixirkii ka mid tahay iyaduna lagu magacaaba bayaanka waa balaaqada iyo fasaaxada sida uu qofku dadka u soo jiidanayo sida uu qofku qofka ula hadlaayo fasaaxada laftigeeda waa min albayaan waayee la sixran waa nooc sixirka ka mida laftigeeda bacdamaa sixirka qofku uu soo jiidaayo wax soo jiidayo armooyinkaasoo dhan yaa qofkan fasaaxada fiican hadal macaanka allah siiyey waxyaabaha lamidka waxaad arkaysaa inay dadku aad u jeclaanayaan inay dadku ku soo xoomayaan ayagoo laftigeeda waa min albayaani la sixran inkastoo imahan dambii almooyinkan la tilmaamayo sixirkii caadiga uu ahayn haddana waxaa la tilmaamaya inay yihiin anwaac iyo noocyaalo markaa sixirka ka mid ah ina min albayan la sixran sixirku markaa ka mid yahay baabun jaaa wixii ku yimid ayuu baab u yahay wixii ku yimid filkuhaani iyo wanaxwihim kuhaanta waa kaahiniinta waa dadka qaybka ka hadla waa dadka kuhanada la yidhaahdee qaybka iyo waxyaabaha kale ummadda ku tilmaamay inay garanayaan baabu maa jaa'a fi lkuhaani iyo wanaxwihim iyo wixii markaa lamid ah kaahiniinta waa dad aad yaata dhib badan ayagana saa darteed waxyaabaha qur-aanku ay ku diri jireen bay ka mid tahay oo dhihi jireen maxamed waa kaahin kaahin waayay dhihi jireen ilaa ilaahay uu beeniyey subxaana wa tacaala am yaquuluuna shaaciru natarabasu bihi rayba almamuut sida qur-aanku gobol ah uu tilmaamay marna ilaah wuxuu ku tilmaamay subxaana wa waxay leeyihiin waa kuwaan waa saaxir waa sixiroola waayay leeyihiin ama waxay leeyihiin waa shaacir qaliila maa tu'minuun walaa biqowli kaahin qaliila maa tadakkaruun qowl kaahin iyo nin dhulka wax ku dhigdhiga hadalkiisa ma aha rawaa muslim fii saxiixi wuxuu ku wariyey can bacdi aswaaji ilnabiy nebiga xaasiskiisa qayb ka mida waa mid ka mid ahee can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka inay ka wariday qaala inuu yidhi nebiga man ataa qofkii u taga ama u yimaada qof allaala qofka inta baxa u taga caraafan wax sheege fasa'alahu weydiiye can shay-in shay xaggii fasadaqahu u rumeeyo bima quulu waxa uu odhanayo lam tuqbal lahu loo aqbali maayo laga aqbali maayo kaa arbacu salaatan salaatun salaad arbaciina yowman afartan maalmood gabadha xaafka qabay waa xafsa oo nabigu qabay dheh oo sawjadiisa la tilmaamaya waa xafsa sidaa darteed ayaa waxay leedahay rasuulku wuxuu yidhi qofkii caraaf u taga caraafkana wuu noo imaan doonaa waana arki doonnaa waa qof kastoo qaybka markaa ka hadla ama dhulka waxa ku dhigo ama kutub ha fiiriyo ama tusbax ha lulo ama foox ha qaaciyo qof kasta oo qayb ka hadla caraaf ayaa markaa la yidhaahdaa qofkii u taga shay weydiiya hadalkuu u sheegayna rumaystaa afartan bil salaad lagama aqbalaayo afartan maalmood salaad looma aqbalo wa can abi hurayrata radia allahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu idaa man ataa kaahinan qofkii kaahin u yimaadoo u taga fasadaqahu u rumeeya bimaa yaquul waxa uu leeyahay faqad kafara wuxuu gaaloobay bima unzila calaa muxammadin wixii nebi muxamed korkiisa lagu soo dejiyey ayuu inkirayka uu ku kufriyay rawaahu abuu daawuud abuu daawuud ba xadiidkaa wariyey wuxuu tilmaamayaa dadka kaahiniinta ah in aad laysaga ilaaliyo waayo waciid adag baa ku soo arooray dhib fara badan baa lagala kulmaa man ataa kaahinan fasadaqahu bimaa yaquul waxa uu odhanayana u rumeeyo faqad kafara bima unzila calaa muxammadin nebi moxamed wixii lagu soo dejiyey dushiisa ayuu kaa inkiray uu beeniyey walilarbacati iyo walxaakimna waxaa u sugnaa wa qaala uu yidhi saxiixun calaa shartihimaa shardigooduu saxiix ku yahay can shardigooda ayuu markaas saxiix ku yahay asagana waxaa uga sugnaa man ataa qofkii u taga caraafa aw kaahina oo fasadaqahu u rumeeya bimaa yaquulu waxa uu leeyahay faqad kafara wuxuu ku kufriyey bimaa unzila calaa muxammadin wixii nebi moxamed korkiisa lagu soo dejiyey qur'aan ah oo xadiis ah oo diin ah intii wuu ku gaaloobay munasalka kitaabka iyo sunna ayuu markaa kinkiray bacdanaa ilaahay wixii asaga qaaska u ahaa dad kale uu weydiiyey addoommo alloon awood lahayn asagoo kale ah cibaadun amhaalukum waa addoommo idinkoo kale buu ilaah ku tilmaamay mararka gobol kamida ah, subxaana wa tacaala man ataa caraafan aw kaahinan caraaf iyo kaahin qofkii u taga waa isku macno dhow yihiin wax sheegsheegayaasha waaye oo dadka ummadda beenta ku sheega isku dhex jira qayb sheegta inay qaybka wax ka og yihiin qaybna ilaahay maahine qof kale oo og oo garan karaa ma jiro waayo caalimulghayb falaa yudhiru calaa qaybihi axada ilaahay qaybkoo dhan buu caalim u yahay ee uu og yahay cidna uma muujiyo cidna uma daahiriyo cidna bannaanka uma soo dhigo qaybkiisa axadna ilaa qofkuu raalli ka noqdo rasuul ah oo waxyuu ilaahay u keeno waxyaabaha dhacaya oo markaa ka hadlo oo ilaahay subxaana wa tacaala munaasabadaa uu sharaftaas siiyey maahane marka caraafiintii kaahiniinta intii laga digtoonaan karo in laga digtoonaado ayaa markaana la faraya inalaala intaan iska ilaalin karna inaan iska ilaalinoon rabbi taleba u dhiibano ilaahay aan ku kalsoonaano subxaana wa tacaala wali abi yacla bisanadin jayid waxaa looga wariyey asagana can ibni mascuudin mihlu xadiis kaasoo kale ah mawquufan oo mawquuf ibni mascuud markaa ku ah oo aan nebiga markaa loo rafa in sidaa darteed xadiisyadu dhadankoodu waxay isku xoojinayaan iskula taageerayaan waxay tahay dadka layska ilaaliyo uraafiintii saaxiriinta layska ilaaliyo waxay dhahayaan inaanan loo rumaynin qofkii u rumeeyana waciidka adag iyo kufriga uu ku kufriyey ilaahi subxaana watacaala wuxuu soo dejiyey oo nebiga uu ku soo dejiyey dhammaan waciidkaasaa markaa ku soo arooray وcan cimraan bin xusayn marfuucan xadiid kor loogu qaabay nebiga wuxuu ahaa laysa mina naga mid ma ahan buu dhahay nebiga man tatayara qofkii wax baasaysta aw tabayara ama lahu loo baaseeyo aw takahana qofkii kahaamaysta kahano sameeya aw ama se tukuhina loo kahaameeyo loo sameeyo lahu asaga aw saxara ama wax sixra aw suxira lahu ama loo sixro intaa annaga mid ma aha waman ataa qofkii u yimaado u taga kaahina oo fasadaqahu u rumeeya bimaa yaquul waxa uu dhahaayana faqad kafara wuxuu ku kufriyey bimaa unzila calaa muxamadin sala allahu calayhi wasalam wixii nebi moxamed korkiisa lagu soo dejiyey rawaahu albasaar ayaa biisnaadin jayid asagana ku soo saaroo ku wariyey sanad jayid ah oo aad u wanaagsan xadiidka qaybtan wuxuu tilmaamayaa inaad adiga wax sixirto arintaa sixiroole u tagto dhahdo hebel iyo sixir inaad qofkaa in samaysata ama aad qofka kuu sameeyo inaad mataqaanaa wax baasaysata ama laguu baaseeyo waxaasoo dhan inay markaa mamnuuc yihiin waa qofkii wax baasaysta aw tadayira ama u baaseeyo lahu asaga aw inuu kahaaneeyo aw tukuhina ama loo kahaaneeyo lahu asaga aw saxara aw suxira lahu wuu sixray ama waa loo sixray asaga waman ataa kaahinan qofkii faallow u taag wax sheege oo fasadaqahu u rumeeya bimaa yaquulu waxa uu dhahayo faqad kafara wuxuu ku kufriyey bimaa unzila calaa muxamadin sala allahu calayhi wasalam wixii nebi moxamed lagu soo dejiyey rawaahu albasaari biisnaadin jayidin qaala albagawiyu wuxuu yidhi alcaraafu alladii waa midka yaddaciya sheegta macrifata alumuuri umuuraha garashadooda umuuraha iyo arrimooyinka inuu og yahay taasuu markaa sheegtaa bimuqadimaatin yastadillu biha wuxuuna u daliilsanayaa xaaladda muqadimaadka ah calaa masaruuqin iyo makaani aldaalati iyo wanaxwi daalika wixii la xaday sheegi karaa buu leeyahay meeshay baadidu taa sheegi karaa buu leeyahay iyo wixii markaa lamid ah ninkaa xaf baa la yidhaahdaa baa la yidhaahdaa wuxuu sheegtaa umuuraha muqadimaadkiisuu galaya ee imaanaya dhacaya inuu og yahay yastadillu biha cala almasruuqi iyo wa makaani aldaalati iyo wanaxwi dalika intaa waa aqaanaa buu ku leeyahay shaygii laxada meeshaa ka fiiri guri hebel buu yaalaa makaanka baalada sow ma aha meeshaasuu dahabkaagu yaalaa meeshaasaa gaarigaagu ku dhumay geelkaaga meeshaa ka raadso wanaxwi daalika wa qiila waxaa la yidhaahdaa huwa alkaahinu waa kaahinka laftigiisaba caraafka la tilmaamay waaba kaahin waa faallow iyo falfale wاlkaahinuna huwa اladii waa midka yukhbiru ka hadla can ilmugayaraati waxyaabaha maqan fi lmustaqbal imaanaya muqayabaadka mustaqbalkuu sheegaya wa qiila waxaa la yidhaahdaa alladii yukhbiru waa midka sheega camaa fi damiiri waxyaabaha damiirka ku jira waxyaabaha qofka laabtiisa ku jira og yahay kaasuu markaa sheegaya hoob markuu shiiqa u galaba walaalayo caloosha kuma xanuunayso taasaa ii caawinaysay waraa markaasuu qofka isku naxaya waxyaabo fara badan oo noocaasuu sheegtaa sidaa darteed jin baa la shaqeeya shaydaan baa la shaqeeya waa dad inkay ilaahay ku kufriyaan waxyaaba tashiilaada loo sameeyo arrimooyin badan oo noocaas ah waa waxyaabaha mustaqbalka mukhayiraadka ah ayuu ka hadlayaa waqiila qiila aladii yukhbiru camaa fi ldamiiri waxyaabaha damaa'irta iyo quluubaha iyo qalbiyaalka ku jira ayuu markaa og yahay ilaahayna waa caliimun bidaati suduur waxyaabaha laabaha ku jira asaga mooye rabbi maahana qof kaloo yaqaanaa ma jiro wa qaala abulcabaas ibnu taymiyatana wuxuu yidhi alcaraafu ismu lilkaahini waa isim iyo magac kaahinka uu leeyahay midka kaahinka magac uu leeyahay ayaa markaa la yidhaahdaa oo magac qofka kaahinka uu leeyahay kaana markaa waa lagu magacaabaa ayaa markaa la yidhaahdaa ismulkaa'ini waa ninka kaa'inka ah magaciisa iyo magac asaga uu markaa wato kaasna marka waa lagu sheegaa oo waa la dhahaa oo waa la yidhaahdaa saydu qotaba waxaa marka loo baahan yahay dadkaasoo idil sidii markaa laysaga ilaalin lahaa dadkaasoo dhan sidii markaa qofka muslimka uga badbaadi lahaa muhiim ah oo loo baahan yahay waaye marka waxaa la rabaa qofka muslimka inuu noqdo qof ilaahay ku qalsoon inuu noqdo qof ilaahay keligii waxida inuu noqdo qof ilaahay maahane qof kale aan ka amar qaadanin waa inuu noqdo qof ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa ka dambeeyo ee qaata intaasoo dhan inuu markaa ahaado meeshahay noo joogto bilahi towfiiq allah subxaana wa tacaala